بsم الlh الرحmن الرحيم الحمd لله رب العاalمين والعاaqبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين صلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين qال المؤلف رحمه الله فصل وأركان الصلاة ثمانية عشhر ركنا waa arkaanu salaati salaada arkaanteedu hamaaniyata cashara ruknan sideed iyo toban rukni weeyaan ta koowaad waxaa weeye anniyatu niyada weeyaan waalqiyaamu wathaani ka labaadna alqiyaamu maca alqudrati alqiyaamu istaag weeye in lagu tukado maca alqudrati iyada oo qudradii awoodduna ay la jirto yacnii qofku uu karayo inuu istaag ku tukado wa takbiirat lixraami iyo takbiirat lixraamka ka saddexaadna waa takbiirat lixraam wa qiraa'at lqur'aani iyo quraanka aanka aqrintiisa wa qira'at lfaatixati weyaan soo ma wa qira'at lfaatixati iyo faatixada aqrinteeda iyaduna waa rukni wa bismi illaahi araxmaani raxiimna aayat minha aayad ka mida weeye warukuucu ka shanaadna waa rukuucda weey iyo wtumaaninatu fiihi in dhexdiisa lagu xasilo oo kalixaada warafcu ka toddobaadna waa alrafcu rukuucdoo laga soo tooso walictidaalu iyo ictidaalka weeyaan marka labaduna way wada socdaan ruknigu waa ictidaalka wey ictidaalka wey wاطmaaninatu fiihi iyo in dhexdiisa lagu xasilo wاsujuudu iyo sujuudda oo ka tobnaada wاsujuudu ka tobnaadna asujuudu wey wاطmaaninatu fiihi iyo in dhexdiisa lagu xasilo oo rugniga koobiy tobnaada wاljuluusu bayna الsajdatayn labada sujuud dhexdooda fadhigooduna waa rukni wاطmaaninatu fiihi iyo dhexdiisa in lagu xasilo waljuluusu lakhiiru iyo fadhiga ugu dambeeya iyo wtashahudu fiihi fadhiga ugu dambeeya dhexdiisa waa lagu atixyaadsado iyo wasalaatu cala nabiyi sala allahu aleyh wasalam fiihi iyo nebigoo lagu saliyo calayhi salaatu wasalaam atixiyaadka ugu dambeeya dhexdiisa wtasliimat luulaa iyo tasliimta koowaad iyo waniyat lkhuruuji min asalaati niyada salaada lagaga baxayo wa tartiibu larkaan iyo arkaanta tartiibteeda calaa maa dakarnaahu sida aynu soo sheegnay loo tartiibiyo sideed iyo toban kaas rukni ayaa ay leedahay salaadu arkaanta salaadana waynu soo baranay halkan sheekhu wuxuu wuxuu arkaanta dumaaninada rukni gaara bu ka dhigay rukni gaara ayuu xisaabiyey oo rukuucdii waa rukni in lagu xasilaana waa rukni ictidaalki waa rukni in lagu xasilaana waa rukni sujuudi waa rukni in lagu xasilaana waa rukni saasuu inoo xisaabiyey culimadu qaar ka mid ihi way israaciyaan oo waxay ka dhigaan waxa weeyaan dumaaninada sifo iyo hay-ad ay leedahay rukniguu leeyahy sifo rukniguu leeyahy haddaa sifo laga dhiga ruknigu leeyahay hay-aduu leeyahay iyo haddii rukni gaara laga dhiga labadaba waa isku mid weeyaan oo micnaheedu waxa weeyaan uun haddaa laga tago dumaaninadii salaadda asixmaysa wey wa arkaanu salaati salaada arkaanteedu thamaaniyata cashara ruknan sideed iyo toban rukni wey rukniga haddaa laga tago oo camdan looga tago salaaddu way buraysaa sahwan haddaa looga tagana ilaa lala yimaado salaada asix waa in lala yimaado wey rukniguna waa juz iyo qeyb ka mid ah shayga wey shaygu ruknigu yahay waa waa waa qeyb kamida wey oo iminka tiirarkan masaajidku tiirku waa qeyb kamid a dhismihii masaajidka wey marka sujuuddu waa qeyb salaadii ka mid a salaadii bay kamid tahy rukuucduna salaadii bay kamid tahy faatixada aqrinteedi salaadii bay kamid tahy waa qeyb salaadii kamida wey hadaa laga tagana salaadi ma ansaxayso haddii camdan looga tagana way jabaysaa haddii sahwan looga tagana ilaa lala yimaado asixi maysa salaadda waa in lala yimaado ruknigaas waynu arki doonaan insha allahu shardiguna waxay ku kala duwanaanayaan shardiga iyo ruknigu shardigu waxa uu dhacaa shayga khaarijkiisa halkuu ruknigu yahay daakhil shay oo iminka weysadu salaadada way ka horeysaa salaaddii dhexdeedii maaha halkii sujuudu salaad dhexdeeda ay ka mid tahay halkii salaad dhexdeeda ay tahay markaa sujuudna waa rukni weysadii weyse qaadashadiina waa shardi waay haddaba rugni kood waa anniyatu niyada wey niyadana xadiidka u daliilka waynu garanayna inama alacmaalu binniyaat kayfiyada niyadana da soo baranay soo ma salaada hadday faral tahay maxaa la doonaya qaabka loo niyoonaya salaada markay faral tahay tacyiin baa la doonaya ko aye ficilka samayntiisi ha salaadda inay faral tahay inuu inuu iyadana sheego salaada hadday sunno tahayna ya التacyiin واlqasd labadaas ahayd التacyiin واlqasd soo ma mhm. wاlqiyaamu maعa اlqudrati rugniga labaadna waxa way alqiyaamu maعa اlqudra istaag in lagu tukado marka qofku awoodayo maعa اlqudrati awoodda qofku karitaanka qofku marka uu karayo in ku tukado istaag maxaa ku baxay qofkii aan awood lahayn inuu ku tukado maxay istaag ee aan karaynin marka salaada waajibka ah ee faralka ah waxa weeyaan istaag lagu tukadaa waa rukni qofka karaya ee awood u leh ee fadhi ku tukadaa salaadiisa asixi mayso lakiin qofkii aan karaynin isaga waxa weeyaan fadhi buu ku tukani hadduu fadhigii kari waayana isaga oo jiifa oo dhinaca midig u jiifa ayuu ku tukan doonaa hadduu jiifkii dhinaca kari waayana isagoo qadaadku jiifa ayaa tukan doonaa wa takbiirat lixraami ka saddexaadna waa takbiirat lixraam waa salaada lagu xidhanayo iyaduna waa rukni taxriimuha atakbiir wa taxliiluhaa atasliim salaadda waxaa lagu gelaya allahu akbar tasliimtana waa lagaga baxaya shuruud bayna leedahay shuruudihiina waynu soo dhiganay takbiirat ixraamka shuruud bay leedahay soo saamahayn ya shuruudda maxaa ka mid aha fadal ay an taqa an xaalat alqiyami fi lfardi salaada faralkaa markay tahay waa in istaag ay ku dhacdaa iyadoo qofku taagan yahay waayo haddii markaa isagoo o fadhiyo allahu akbar yidhaahdo ama isagoo soo kacay oo markuu soo soo kacay uu takbiirtii la yimaado ma asaxayso hay allahu akbar allahu iyo akbar waa in la tartiibiyada ya haye carabi wayna tahay waaye haddii qofku carabiguna garanay ka war a d wati haysta lagama aqbalayo waa inuu barta wey hadduu baran waayana lagama aqbalayo yani ma sax wey sax wey haye lafdiga jala jalaalaha allahu waa inaanu medin allahu akbar ya istifhaam bay noqonaysa marka istifhaam bay noqonaysa haye abar baad ku jirteen waa inaan la midna abar waa ina noqon macnaha isbedelaya macna marka isbedel may noqonaysa waan soo nidhi ya ya wixii la garaacay a ya an laa yaziida waawan mm. ah, allahu akbar wey allahu marka wawda waa saakeynanta way reebanta ya hadda soo maareysa wa akbar iyadana waa wawdii fadxaysaneed wey mutaxarikada ahayd shuruudahaasay leedahay fariid jazaaka allah khayr uu soo xifdiyay ninkaas soo maareysa wa qiraaat lfaatixati iyo faatixada aqrinteeda faatixada aqrinteeduna waa waa rukn iyadan shuruud bay lahayd waan soo marnay bismi illaahi araxmaan raxiim aayatun minhaa bisinkuna waa aayad kamida wey warukuucu rukuucduna waa rukni wey iyaduna waa rukniga shanaad rukuuc maxaa la dhahda waa alixinaa qofka qumaatiga u taagan horta qiyaamku waa qofku inuu qumaati isku taago qumaati qofkii karaya inuu si qumaatiyo isku taago oo aanu soo foorarsanin qofki isagu foorarsaday ee aan istaagi karaynin dadka weliba gababo oo kale da-da noqdaa way soo foorarsadaan dhabarkuu soo foorarsadaa marka weliba dadka qaar kamid ah xadda rukuuc buu ku dhawaadaa xadka rukuucdu ku dhawaadaa waa qof fooraro wey ma istaagi karayo dhabarkii ma kala baxayo kaasi isagu xaalad sida uu yahay iyaa u qiyaamo isaga ma istaagi karaye dhabarkii ma kala bixin karayo laakiin qofka isagu waxa weeyaan dhabarkiisii uu kala baxayo qumaat isku taagi waa inuu qumaat isku taago qiyamka waa caynkaas wey aanu soo foorarsanin una leexsamin maail waa inuuna noqonin waay rukuucduna maxay noqonaysaa iyaduna marka waa inuu soo foorarsado labadiisaa baabaca meel ay gaadhi karaan inta ugu yar weeyaan in ay gaadhi karaan jilbaha baabacooyinku jilbaha ay gaadhi karaan intaa waa inu soo foorarsadaa hadduu soo foorarsado oo baabacooyinkiisu ay jilbaha ay gaadhayaan qofkaas wuu rukuucsan yah baa la ohanaya qofkaas waa uu rukuucsan yahay marka in la rukuucaano waa rukni iyaduna wاطmaaninatu fiihi in lagu xasilaana waa rukni umaaninada hadda maxay ahaan jirtay waay hay hay sukuunu bacda xarakati ha subxaan allah waa lagu qadaray soo ma subxaan allah in la yidhaha wاrafcu rukuucdii in laga soo tooso wاlاctidaalu iyo ictidaalka alrafcu min arukuuc marka culimadu ictidaalku baa rukniya ictidaalka oo dee ictidaalka rafci buu wataa haddaba ictidaal oo maxaa tahy ictidalka wan horena soo tilmaanay fadal ya qofku inuu ku noqdo rukuucdaad ka hor xaaladda ku sugnaa soo ma oo maxaya hadday qiyaam tahay qiyaam buu ku noqonaya hadday fadhi tahayna fadhi buu ku noqonaya wamaanatu fiihi iyo dhexdiisa in lagu xasilo wsujuud iyo sujuudda sujuuddu shuruud bay lehay iyaduna si kale noo dhigan xubnaha laga sujuuda waa imsa hay adiga adiga sheekha gidaa kutg adaan kula hadlaya sheekha ku tirsan kitaab musaaxiifta adig agga eegay weyaan stag xubnaha laga sujuuda waa imsa jiri waa sujuudda ya tiri todobada toddobada tiri toddobada markaad sujuudaysid soo sujuudid ya waa sujuudaa soo maha imise meelood bad ka sujuuddaa imise meelood dhulka dhigtaa ko wejiga waa ko iyo sanka waa socdo soo maha sankiya wada socdo soo waa ko intaa dhulkaa dhigtaa maxay kale labada gacmood dhulka dhigtaa waa saddex labada lugood faraha faraha lugaha waay waa shan labada jilbood waa todoba toddobadas wey fadhis xubnaha laga sujuuda laba kuwa wumaanuunati lagu dhexdiisa lagu xasilo waljuluusu bayna sajdatayn labada sujuudo labada sujuudo dhexdooda fadhigoodana waa rukni wey wumaanuunati fiihiya dhexdiisana lagu xasilo waljuluus lakhiru fadhiga ugu dambeeya fadhiga ugu dambeeya ninka salaanka ku tirsan istaag ninka salaan ku tirsan oo istaag salaanka adum salaama ku ya ya ah, waay fadhiga ugu dambeeya salaada imise rukniba dhexdiisa lala yimaada fadhigu waa rukni imise ruknibaa fadhiga dhexdiisa dhex dhaca oo lala imanaya marka la fadhiisto maxaa lala imanaya fadhigaa ugu dambeya maxaa lala imanaya atashahud waa lala imanaya waa ko asalaatu cala nabiy sala allahu alay wasalamna waa lala imanaya iyo salaanta atasliim saddexdaas waa lalm waa sax waa fariid weya soo durg laakiin ka soo durg uh, salaanka horo soo durg horo soo durg waay saddexdaasiba atixiyaadka aqrintiisa iyo salliga nebiga iyo tasliimtuba waxay dhex dhacayaan halkee ya tashahudkaasi fadhigaas wاtashahud fiihi dhexdiisa markaas lagu atixiyaadsado wالsalaatu calى الnabiy fiihi salى اllahu alayh wala slm iyo nebiga markaasi atixiyaadka dhe fadhiga dhexdiisa lagu saliyo wالtasliimaة اlأulaa iyo tasliimta koowaad tasliimta koowaad midigta la eegayana waa rukni talabaad waa markaa wey waniyaة اlkhuruuji min الsalaati iyo salaada niyadda lagaga baxayaana niyadda salaada lagaga baxayaana waa rukni bul sheekhu laakiin waa daciif wey kaas waniyat اlkhuruuji min asalaati waa qowlu ma wajhun daciifun sida muctamedkii shardi maaha rukni maaha rukni maaha waxay noqonaysa in culamadu takliif malaa yutaaq marka adigu kaasi rukni maaha dheh ya waay marka waxay tilmaameen qaarkood ina mustaxabunay ta iyo wanaagsantay wa tartiibularkaan iyo arkaanta oo la tartiibiyo calaa maa dakarnahu sidaa aynu soo sheegnay loo tartiibiyo niyada uga horeysa takbiirat lixraamka takbiirat lixramka niyadu waa la labadaa ka rabeeya tartiibta takbiirta ixraamka marka la yimaado maxaa ku xiga faatixada aqrinteedii maxaa ku xiga rukuucdii maxaa ku xiga ictidaalkii maxaa ku xiga sujuudi saasaa loo tartiibinaya laakiin tartiibta waxaa ku baxaya laba meelood niyada niyada iyo takbiiratu ixraamka waa la muqaaranaynaya oo niyadu waxaa la rabaa inay takbiiratul ixraamka mar la dhacdo allahu akbar iyo niyadu inay wada socdaan baa la doonaya ya maxaa la doonaya inay wada socdaan allahu akbar iyo niyadu inay mar wada dhacaan baa la doonaya allahu akbar leeday waa inaad ku haysaa salaada tukanaysid inay duhur tahay maqrib tahay cishaay tahay yani salaada tukanaysid niyadeedii iyo allahu akbar wn waa ina wada socdaan halkaas waa halka ishkaalka lagu soo arooriyey qolada yidhi in lagu dhawaaqo niyadu ya waa sunni qolada ti waxaa la yidhi waxaad tidhaahdeen muqaaranada in la muqaaraneeyo niyadii iyo takbiirta ixraam kala doonaya oo ay xidhiidhaan labadaas waxaan suurto gelaynba in muqaaranada inta lala yimaado carabka ina laga dhawaaqo ma suuro gelayso allahu akbar iyo nawaytu bal mar wada dhe midna midna ha horreysin midna ha dambeysiin dhici wax dhici kara soo ma ya halkaas ku baxda hadda soo maaragti waay kaasi waa mid waxa kale iyadna muqaaranadu waxaa kale muqaaranoonaya oo ka labaada so eh, aljuluusu eh, aljuluus alakhiir soo mahayn rarka nigi iminka soo marayna aljuluus alakhiir dhexdiisa maxaa lala imanaya atixiyaadka iyo maaragtay iyo saliga soo ma fadhiga dhexdiisa lala imanaya marka la fadhiisto iyo atixiyaadka lagu dhex akhriyaya fadhigaas lagu akhriyaya fadhiga iyo atixiyadku ma kala horeeyaan waa isku fadhiga dhexdiisa atixiyadka lagu aqriyaya fadhiga dhexdiisa nabiga lagu sallaya alayhi isalaatu wasalaam iyadana tartiib male oo la odhan maayo fadhigu ha horeeyo atixiyaadkuna ha ka dambeeyo lama ohanayo fadhigii la fadhiyaaba lagu dhex akriyayaba muxuu ahaaye atixiyaadki kalabaasu kasoo reeb inta kale waa la tartiibinaya wa sunanuhaa sunayaasheedu qabla dukhuuli fiihaa intaan salaada la gelin ka hor shay-aani laba shay weeye alaadaanu aadaanka iyo waliqaamatu aqiimitaanka wa bacda dukhuuli fiihaa salaada marka la gelay dabadeedna sunayaasheedu shay-aana laba shay weeyaan altashahud lwalu atixiyaadka koowaad iyo wlqunuutu fi subxi salaada subax oo markaasi la qunuudo ragcadda ugu dambeysa wa fi lwitri wlqunuutu fi aakhiri witri iyo witriga aakhirkiisa oo iyadana markaasi la qunuudo fi nisfi thaani qeybta labaad oo min shahri ramadaan bisha ramadaan ka mid a ah. bisha ramadaan qeybteeda dambe in iyadana la qunuudo witriga dhexdeeda wa hay-aatuha hay-aadkeedu hamsa casharata khasla waa shan iyo toban khasladood weeyi shan iyo toban shay rafcu lyadayni cinda takbiirat lixraam rafcu lyadayni gacmaha kor loo qaado cinda takbiirat raami marka takbiiratiraamka lala imanaya agteeda wa cinda rukuuci marka la rukuucayo warafci minhu marka laga soo tooso wawadcu lyamiini yamiigta oo la saaro cala shimaali bidixi dusheeda la saaro wtawajuhu iyo ducaa listiftaaxa iyo wlisticaadatu shaydaanko la naaro waljahru fii mowdicihi waljahru qur-aanka kor loo qaado fii mowdicihi meeshiisa kor loogu qaado wlsraaru qur-aanka hoos loo dhigto fii mowdicihi meeshiisa wtamiinu iyo aamiinta wa qiraaءaة الsuurati iyo suuradda aqrinteeda bacd اfaatixati faatixada dabe suuradda la aqriyay wاtakbiiraatu iyo takbiiraadka cinda الrafci wاlkhafdi markaa markaa lasoo toosayo iyo marka la hoobanayo alrafc marka lasoo kacayo weeyaan khafdiguna waa marka la hoobanayo wey ee la daadegay oo takbiirtii lala yimaado waa takbiiraat اlintiqaal wa qowlu samica allahu liman xamida iyo samica allahu liman xamida markaa odhaahdeeda rabbanaa laka alxamdu iyo wtasbiixu fi rukuuci rukuucda dhexdiisa oo tasbiixda lala yimaado iyo wasujuudu sujuudda dhexeeda oo tasbiixda lala yimaado wa wadcu lyadayn iyo labada gacmood oo la saaro cala lfakhidayni labada boodid la dul saaro fi ljuluusi fadhiga dhexdiisa yabsutu lyusra tambidix wuu fidinaya wayaqbid lyumna tamidigna waa soo qabanaya ila musabixata farta musabixada la yidhahdo mooyaan ama murdisada fainahu yushiiru biha iyada markaas waa ku tilmaamaya mutashahidan xaalo u yahay mid ku adxeesanaya wlftiraashu iftiraashka weeye iyadana oo sunayaashii kamid a hay-aadka fii jamiic اjalasaat iftiraash in loo fadhiisto fii jamiici اljalasaat fadhiyada oo dhan wtawaruku iyo tawaruk in loo fadhiisto fi ljalsa aakhirati fadhiga ugu dambeeya wtasliimatu اthaaniyati iyo tasliimta labaad intaasna waa hay-aadkii wey halkan wuxuu noga marka wuxu ui sunayaasheedu qabla dukuuli fiiha intaan salaada la gelin sunayaasha ay leedahay shay aan waa laba shay al aadaan waliqaamatu aadaanka aqimitaanka aadaanku salaadda wa ka horeeya aqimitaankiiba aadan ya aqimitaan waa sunne salaada intaan la gelin ka horna lala imanayo waay insha allahu aadaanka iyo tafaasiishiisa iyo alfaadiisa iyo waxaaso dhan way noo soo socdaano waynu iman doonaa laakiin inay tahay sunne ka horeeya salaada aadaanka qiimitaanku sunayaasha salaadda ay leedahay ka horeeya baad ogaanaysaa waxaa kala jira culimada qaarkood inay yihahdeen aadaanku waa fardu kifaayatin insha allah tafaasiishida waynu tegi doonaa marka imika laba shay buu noga sheg halkan soo maaha ya waxaad kale ku darsataa oo sunno ah oo salaada ka hor lala imanayo qofka isagu keligii tukanaya inuu sutro samaysto qofka keligii tukanaya ama imaam haduu yahay inuu sutro samaysto imaamku sutru samaysani qofka keligii tukanayaana sutru samaysani ma'muumka isagu sutro waxbaa samaysan maayo ma'muumka waayo imaamka sutradiisa isaga sutro waa sidaa daraaddeed ma'muumiinta hadduu qof soo dhex maro iska joojin maayo lakiin imaamku hadduu qof hormaro isagii sutro dhexdoodii wuu iska joojin doonaa qofka keligii tukanayaana haddii meeshuu sutradu ka dhigtay uu qof doono inuu soo hormaro isaga sutradiisii dhexdeedii wuu iska celi doonaa iyadana wuu iska joojin doonaa marka sutradana iyadana waa sunno kaleo ka horeeya oo saddexaad maxay salaadii wa bacda dukuuli fiiha salaada marka lagala dabadeedna dhexdeeda shay-aana laba shay baa ahaaday sunne atashahud alawalu haddaba halkaasi waxaanu kuso marray kitaabkeenii wuxuu u qaybiyey sunayaasha salaada abcaadun wa hay-aatun soo saa ma abcaad iyo hay-aad waxaa inooga jawaabayaa tiirkaas ninka ku tiirsan aye labadiina dee istaag fadhiya ninka foorara tiir ku tirsan istaag abcaad maxay tahay abcaadun wa hay-aatun waa sunnayaashii salaada waay sheekha kugu xiga iska fadhiiso ninka kugu xiga mee haye soo dhawowo haye abcaadun wa hay-aatun garan waayo fadhiiso soo ma ya ya ad garanta ya waay xagga noo socodna adiga sheeka sheekha gidaar ku tirsan maanta waa gidaarade abcaad maxaa la idhahdaa fadhiiso adi ku xiga adi ku xiga abcaad maxaa la hahda horta waan so dhigana soo mahayn haye abcaad maxay ahayd u garan isaguna fadhiiso xagga dambe nu tegana haddaba sheekha u dambeeya albaabku agtiirsan ha ha hey abcaad maxay ahayd abcaad casharka ma joogta horta casharka abcaadda lagu dhiganayay waay ma joogin waay iska fadhiso haddaba xaggan hore imanana haddaba qoladii xagga dambe iyo gidaarada garan waayeen sooma ma mad garanaysa adu ya istaag waay sta ha istaag dhaqso dhaqso ka jawaab ku dhaqso a abcaadu waa sunnayaasha haddaa laga tago sujuudu sahwi lagu kabayo ee lala imanayo haye hay-aadkuna waa sunnayaasha haddaa laga tago aan sujuudu sahwi aan lala imanaynin yani sujuud sahwi in lagu kabo looma baahna waa intaas weeyaan ma fahamtan iminku muxuu yidhi ya ya taana midaan maqlin miya <laughs> marka haddaba atashahud اlأwal wuxuu ka mid yahay abcaadu ka mid yahy ya iyo qunuuda buu inoo sheegi doona lakin kitaabkeenii hore wuxuu ka dhigay abcaadda imusu ka dhigay toddobu ka dhigay soo ma atixiyaadka koowaad iyo qunuuda atixiyaadka koowaad ahaa iyo saliga nebiga calayhi الsalaatu wasalaam atixiyaad tashahudka koowaad nebiga in lagu saliyo iyo aalka in lagu saliyo atixiyaadka u dambeeya aalka salitaankiisa waa waa sunna weeyaan saasuu naga dhigay atashahud lwalu wlqunuutu fi subxi iyo salaada subaxa dhexdeeda in la qunuudo markaa salaada faralka iyo salada sunna waa salaada subaxa ragcadda dambe wa fi lwitri wlqunuutu fi lwitri witrida dhexdeeda iyado la qunuudo fi nisf اthaani qeybta labaad ee min shahri ramadaan bisha rabaad ka mida ah. bisha ramadaan qeybteeda dambe shan iyo tobanka hore maaha inta dambe shan iyo tobanka dambe ayaa witrida la qunuudi doonaa iyaduna waa sunoobay wa hay-aatuha hay-aadkeedu hamsa casharata khasla waa shan iyo toban khasladood shan iyo toban qaybood weeyaan ama shan iyo toban shay wey rafculyadeyni gacmaha in ka loo qaado cinda takbiirat alixraami takbiirat lixraamka agtiisa allahu akbar marka la leeyay in gacmaha ka loo qaado marka gacmo kor baa loo qaadi doonaa garbaha lala simi doonaa garbaha ama faraha kor baa loo yar dhegaha lala simi doonaa wa cinda arukuuci iyo marka la rukuuciya agteeda in gacmaha kor loo qaado waalrafci minhu iyo marka markaa laga soo tooso rafcu lyadeyni cinda takbiirati ixraami wa cinda arukuuci waalrafcu minhu iyo marka laga soo tooso rukuucdii idana gacmaha kor baa loo qaadaya saddexdaa meelood meel afraad baa jirta meesha afraad waa halkee fadal atixiyaadka kowaad marka la dhameeyo lakaco ee loo kacayo ragcadda saddexaad wawadcu اlyamiini calى الshimaali midigta oo la saaro bidixda la dul laabta la saaraya markaa midigta bidixda bidixdaa hooseynaysa midigtuna way saraynaysaa iyaduna waa sunne gacmaha ma lasii daynaya maya gacmaha in lasii daaya soo aroorin waxaa soo arooray oo rasuul ka sugnaaday salى اllahu alayh waali wasalam inuu labada gacmood isdul saaray midigta iyo bidixda bidixda uu hoososiiyey midigtana uu dul saaray halkaa laabtiisana uu saaray lakiin inuu sii daayey mu asixin kama asixin rasuulka alayhi الsalaatu wasalaam wtawajuhu tawajuhu waa ducada istiftaax wajahtu wajha liladi fatra الsamaawaat wاlard wاlisticaadatu iyo isticaadada shaydanka la iska naaro wاljahru fii mawdicihi iyo qur-aanka kor loo qaado fii mawdicihi meeshiisa meelaha qur-anka hor loo qaado wayn garanayna salaada maqrib labada ragcadood hore salaada cishaa labada ragcadood hore salaada subaxna iyo labada ragcadood iyo maalinta jim salaada jimcaha iyo salaada ciideynka wlsraaru in la sarso fi mawdicihi mawdiciisa meesheeda iyada qur-aanka hoos loo akriyo sida duhur casar maqribka ragcadda dambe cishaha labada ragcadood ee dambe qof baa imaam buu ku xidhay salaadii subax ragcaddii koowaad baa ka tagtay ragcaddii labaad ayuu ku xidhay imaamki marku ka baxo muxuu sameynaya ya ragcaddiisiiba ragcad bu harsana samehayn ragcaddii buu kacay qur-aanka kor buu qaaday masuu sareysanayaa ya waayo ya qur-aanka miyuu sareysanaya mase ma sareysanaya sheekhu wuxuu yihi hoos buu akhriyaya ragcaddaas ma ujeeda anu ragcadda dambe da u kacay sag imaankii lagu ka hadhay len saminka kama hadhin su-aashaan ku celiya salaadii subax ayuu imaam ku xidhay ragcad ragcad ba yaa ayuu kasoo gaadhay uun jamcii markuu imaamkii ragcaddaa u tukado waa taxiyaasaday uu ka baxay salaadii ma'muumkii muxuu sameynayaa ragcad kasoo gaadhay hawa harsan ragcad buu kacay soo qur-aankii buu ila jahray masle jahrayo wuu la jahrayaa wey qur-aanka wuu la jaaray iminka maamuum maaha imaamku ku xidhnaa wuu ka baxay salaadii ma garatay markaa faatixadii halkan waa lala jahray iyo qur-aankiiba wtamiinu iyo aamiinta aamiin iyaduna in lala yimaada waa sunna weyn wa qiraaatu suurati suuradda aqrinteeda bacda alfaatixati faatixada dabadeed faatixada dabadeedna in suurad la aqriyo waay eeg hadda faatixadu waxay leedahay laba sunne oo hore iyo laba sunne oo ka dambeeya soo sax ma ya maxaan idha adiga okay ha faatixadu waxay leedahay laba sunne oo ka horeeya iyo laba sunne oo ka dambeeya faatixadu laba sunne o ka horeya leedaho ducada istiftaaxa iyo isticaadada hadda soo maarti soo faatixada may ka hor mise ka dambeeyaan ya may ka horeeyaan ay laba ka dambeeyana waa leedaha waa aamiinta iyo suuradda suuradda ka dambeysa la akrinaya labadaasna way may ka dambe ka horeeyaan may ka dambeeyaan sheekh ismaaciil halkan ma fahantay haye waad fahantay imisa faatixada sunna ka dambeeya a a laba labadaas maxay yihiin waay aamiintu ma sunna wala daaliin aamiin salaad faatixada mid ka horeysa mase way ka dambeysaa way ka dambeysaa kaas waa mid ka kalena waa suuradda faatixada ka dambe la aqriyayo waa sunne mid ka horeysa mase ka dambeysaa ka labadi kuwa haddaba muku dhacda iminka waa saxay waay wاtakbiiraatu iyo takbiiraadka cinda arafci marka lasoo toosayo agteeda ahaatay iyo wlkhafdi marka la daadagayo waxaa la takbiiraat اlintiqaal baa la dhahdaa markuu rukuucayo markuu kasoo to markuu sujuudayo markuu kasoo tooso markuu haddana sujuudayo markuu kasoo tooso ya markuu soo istaagayo wa qowlu samic allahu liman xamida iyo samic allahu liman xamida odhaahdeeda iyaduna waa sunne rabbanaa laka alxamdu iyo rabbanaa walaka alxamdu labadaba waa la aqriya wاtasbiixu fi rukuuci rukuuci dhexdeeda oo tasbiixda lala yimaado subaan subxaana rabiy alcaiim subana rabi caiim bxamdi wsujuudi sujuud dhexdeeda subxaana rabiy alacla wawadcu lyadayn iyo labada gacmood oo la dul saaro cala lfakideyni labada boodid la dul saaro fi ljuluusi fadhiga dhexdiisa marka la fadhiisto labada gacmoodna waxaa la saaraya halkee boodyaha la saaraya yabsut lyusra tabidix wuu fidinaya wayaqbid lyumna tamidigna faraheeda wuu soo laabaya ila almusabixata murdisada mooyaane farta murdisada la yidhahdo mooyaane fa inahu yushiiru biha iyada waa ku tilmaamayaa mutashahidan xaalo uu yahay mid ku atxyaadsanaya markaa wuu taagi doonaa iyada wlftiraashu iftiraashkuna waa sunno wey fii jamiici jalasaat fadhiyada oo dhan iftiraash in la waa imsa waa imsa saddex weeyaan iska ilaali waa imsa saddex wey iftiraash iyo tawaruq imika halkan ku hayno iyo iqcaa iftiraashka waa maxay lugta bidix buu goglayaa uu ku fadhiisanaya lugta midigna farhe dhulka saaraya kor buu taagaya iftirash ba kaa la yidhahdaa tawaruguna waa maxay lugta midig far bidixna wuxuu ka hoos dusinayaa halkaa waxa weyaan lugta lugta hoosteeda salkiisii berihiisna dhulka ayuu dhigaya kaana tawaruk baa la ydhahdaa iqcadun waa maxay cirhbuu ku fadhiisanaya qofku mar had jeer dadku waxay sameeyaan marka labada labada sujuudood fadhiga udhexeeya ayay ku fadhiistaan kaana iqcaa baa la ydhahdaa iqcaagu waa laba noockaas horta waa mid marka iftiraash fadhiyadoo dhan wey tawarukuna atixiyaadka ugu dambeeya wey waayo iftiraashka qofku markuu u fadhiisto waxa sahlan ilan iftiraashka waxa weyaan ragcad baa loo kacaya len waxa sahlan inuu si dhib yar loo kaco laakiin tawarugu marka loo fadhiisto waa waa fadhiga ugu dambeeya oo dee kicitaan kicitaan ka dambeeya ma jiro salaadda uu ka baxayaaba marka fadhiga ugu dambeeyana tawaruk baa lala imanaya fadhiyada kalena maxaa lala imanaya iftiraash intaas wey wاtasliimatu الthaaniyatu iyo tasliimta labaad iyaduna waa sunna weeyi hay-aadkiiba ka midtay qofka hadduu ka tago salaadiisa saxbaysaa ku aanaysaa sujuud sahwina loo baahan maayo halkaa aynu ku dayno wsala allahu waslama wbaaraka calaa muxamed wacalaa aalihi wasaxbihi ajmaciin